mid mucallaqa ahoo caamilkii laga tacliiqiyo o laga xiray wuxuu yidhi waraabic mawdica afraad oo jumlada mafcuulu bihiga ay dhacdo almawdic araabic an taqaca waa inay dhacdo mucallaqan xaal laga xihay canhaa jumlada alcaamilu caamilkii laga xihay tacliiq xaal la yidhaah wa tacliiqu tacliiqu ibطaalu اlcamali waa camalka in la buriyo lafdan minjeeti lafdin xagga dhawaaqa wa ibqaa'uhu ibqaa'u اlcamali camalkana la baaqi yeelo maxalan minjeeti maxal xagga maxalka la baaqi yeelo dhammaan afcaasha oo qalbigaahuna ku bannaan yahay ficil kasta oo tusa macno qalbi ah ama danna ha ahaado ama qayrkeeda ha ahaado calimaha ahaado tafakara ha ahaado nadara ha ahaado ama carafa ha ahaado wax alla waxa afcaasha afcaalulquluub la yidhaahdo uu ku bannaan yahay afcaasha macnaha qalbigaa tusta calima tafakara nadara carafa nadara danna xasiba dhammaan waa ku bannaan yahay wraabicu mawdica afraaya waraabicu mawdica afreeya oo ay oo uu dhaco jumlada mafcuulu bihiga dhacaysa oo ay dhacdo jumlada mafcuulu bihiga booskiisa dhacday an taqaca jumladii waa inay dhacdo mucallaqan xaal laga xidhay canaa xaggeeda alcaamilu wa tacliiqu tacliiqna ibdaalu اlcamali waa camalka in la buriyo lafdan mijeeti lafdin xagga dhawaaqa وبقاaه بقاaء الcمل cملka in la baaqi yeelo محل minjeete محل xagga محلka maxaa lafdiga looga burina لimajiiءi ma شhay imaatinkiisa daraadiis ayaa camalka lafdiga looga burinaa lahu maaga uu u sugnaaday sadru اkalaami baعda اlcaamili uu yimaado caamilkiya waxaa ka dabamara maa lahu sadaara shayga hadduu sadaaro leeyahayna waxa shaygu hadduu sadaaro leeyahayna laa yacmalu maa qabla wax ka horeeya kuma camal fali karo shayga sadaar sad sadaarada iskale laa yacmalu fi ma qabla amase waxaad tidhaahdaa waxa ka ka horeeya shayga sadaarada leh shayga sadaarada leh wax ka dambeeya kuma camal falo sadaaruu leeyaha lagu yidhi shayga sadaaraha duu leeyahay laa yacmalu fiihi maa qablahu ah, waxa ka horeeya kuma camal fali karo lafdan horta haba sheeginba ah, shaygu hadduu sadaaro leeyahay ila sadaaruba leeyahay lagu oh, kalaamka uu ku jiro waa inuu u horeeya asagu ah, jumlada uu ku jiro a loola jeedaa jumlada uu ku jiro waa inuu u horeeya laa yacmalu maa qablah wax ka horeeya kuma camal falo wax sadaaro leh marka limaji laamtan halkaan ka cilaynay waxaan ka ka cilaynaynaa ibdaalulcamali ibdaalkaan ka cilaynaynaa halkaasaan ka tacliilinaynaa limajii'i maa shay imaatinkiisa daraaddiis aa camalka lafdiga looga buriyey maagaasoo lahu u sugnaaday sadrulkalaami bacda alcaamili uu yimaado bacda alcaamili sawaaun waxaa isku mida kaana alcaamilu caamilku min baabi calimo inuu ahaado am min hayrihi ama kayrkiisoo min afcaal quluba uu ahaado kala qaad ma leh ama min baabi calimo ha ahaado ama am amase min kayrihi min afcaali اlquluub afcaal quluubkao dhan waa gela tacliiqu ee khaas kuma ahan waxa weeyaan calimo khaas kuma ahan calimo khaas ma ku ahan falwalu mid ka horeeya mid ka waa asagoo tacliiqii galay baabu calima ilaa calimana waa galaa qayrkeedna waa galaa awalku waa calima marka falawalu mid ka horeeya oo ah min baabi calima naxwu linaclama inaan ogaano daraaddeed ayulxisbayni labada kooxood keebaa axsaa koobay huwa ayugaasu axsaa waa ficil maadi faacilkiya kuwaas turan marka fiiri hadda calima laba mafcuulay qaadan jirtay waxaa ka gadaal maray ismu istifhaam kuma camal fali karto maxaa ismu istifhaam sadaaru leeya wax ka horeeya kuma camal fali karaan khalaas mubtada laga dhigay xisbaynina waa mudaafiley axsaa ficil maadiya faacilkiis jumladaasa khabar ah raabidkiina waa faacilka axsaa linaclama inaan ogaano ayulxisbayni labada kooxood keebaa axsaa koobay fa ayu mubtada wa mudaafun ilayhi wey ayuxisbayn wa axsaana macnaha waa ficil iyo faacilka loola jeeda axsaa alficlu wlfaacilu a loola jeeda waa jumladoo dhan ee lafdiga kaliya maaha oo axsaa wuxuu ku yidhi wa axsaana khabaruhu waa mubtadaha ayuna khabarkiisii wa huwa axsaaguna ficlun maadi weeye lasmu tafdiil maahan ismu tafdiil ha isku dhihin axsaa koobid badan ha dhihin sababto a ismu tafdiil qiyaas wuxuu uga yimaadaa hulaaثi rubaaci ugama yimaado qiyaas waa shaad hadduu ka yimaado qiyaas ugama yimaado ismu tafdiilku rubaaci hulaaثiyuu ka yimaadaa ismu tafdiil marka axsaana waa rubaaci waa ujeedaa waa rubaaci oo ixsaa'a laga keeno isagaa kuu sheegaa wuxuu ku yidhi wa huwa axsaa ficlulmaadi weeye la smu tafdiil ma ahan min alixsaa'i ma'kuudun waxaa laga soo qaatay min alixsaa'i cala alaصaxi ixsaa eh, laga soo qaatay kutusaa inuu masderka waxa weeyaan laga keenay uu yahay ifcaal oo uu yahay rubaaci afcala ifcaal soo maha ah, masderkiiyu ku baraa marka ismu tafdiil lagama keeno rubaaci qiyaas wa jumlat mubtada'i jumlada mubtadaha iyo wa khabari khabarkiisa ayulxisbayn axsaa fii mawdici nasbin kordhig makaankiisay ahaatay jumladaas jumladaas oo mubtadaha fii mawdici nasbin ay ahaatay khabarkii weeye saadatan xaal ay tahay midii awdayda masada mafcuuley naclana naclana labadeedii mafcuul makaano awdidiisa xaaleed khabarkii tan hore ka dhig wa jumlaة mubtada'i wa khabarihi waa mubtada soo ma jeedid fii mawdici nasbin ay ahaatay saadatan xaal ay jumladaasu awdayso daboolaydo masada mafcuuley naclama naclama labadeedii mafcuul makaanu awdidooda booskiiya degto waa thani mid ka labeeya oo mid ka labeeya xuu yahay waa min ayri alima min ayri aclama ah, baabkii hore muxuu ahaa min baabi calima soo ma ahayn min gayri calimo wey soo kuma dhihin tacliiqu ku qaas maahan calima khaas kuma ahan ee calimana baabkeeda waa gala baab kalena waa geli karaa calima waa tana marka awelku ahaa calima wathani waa kayru calima waa thani mid ka labeeya oo ah min gayri baabi calima mid ka labeeya falyandur ha fiiriyo asxaabulkahfi qofkii ay dirsadeen oo cuntada noo soo gad yidhaahdeen wey falyandur ha fiiriyo ayuhaa magaalada keede azkaa bahirnaan badan waa ismu tafdiil acaaman min jihati acaamin xagga cuntada xagga cuntada magaalada qofka ugu xalaalsan ha nooga soo gado oo bahirnaanta badan qofkaas ha nooga soo adeego maxalshaydku waa maxay falyandur jumladaas weeye yandur waxay ku gudbi jirtay fi falyandur fiihi asalku ahaa hadda mafcuulkiiba waxaa ka tacliiqiyo ka xiray ayudaas oo ismu istifhaamka ayu waa ismu istifhaam laa yacmalu fiihi maa qabla wax ka horeeya kuma camal fali karo ilaa sadaadu iska ismu istifhaami mubtada laga dhigay askaana khabara looga dhigay acaamana waa tabiis wuxuu ku yidhi faayuhaa ayuhaa mubtadan weeye iyo waa mudaafun waa mudaaf ilayh oo ayuha mubtada haaduna mudaaf ilayh ayuhaa magaalada keede aزkaa dayrnaan badan dacaama min jihati acaam waskaana khabarhu waa mubtadaas kabarkiisi waa dacaamana tamyiis weye wjumlatu wajumlaة mubtadai wa khabarihi mubtadaa iyo kabarkiisa jumladiisa fii mawdici nasbin kordhig makaankiisa ayay ahaa ayuhaa askaa jumladaas macalka waa ka nasbisanta saadatan xaalo ay tahay midii awday masda mafcuuli waa mfrad masda mafcuuli yanduru yanduru mafcuulkeedii makaanu awdadiis meeshii uu degi jiray degto yandurudaasoo almuqayadi masda mafcuuli yanduru almuqayadi su-aal yaa iiga jawaabaya ko labo sade m haye haybal axmed ku fiirino bal almuqayadi maxaan maxaa lagu jiray almuqayadi horta yada waashadayna waana fadxaana saaraynah mudaaf ilayhi ay raacday oo sifowta a mudaaf ilayhigu yanduru ficil mudaaric soo maaha lafdigiisa maanta loo qastego maanta waa waa mudaaf ilayhi mudaaف ilaygiisa laga sifayna qaaran fahmayn ficil mudarica mudaaف ilayhi waaya saadatan xaalay awday masada mafcuuli yanduru yanduru mafcuulkeeda makaanu awdidiisa yandurudaasoo almuqayadi lagu xihay biljaari almuqayadi biljaari wuxuu ula jeedaa yanduru waxaa lagu yaqaan inay jaarmujuru ku tacadudo oo weliba fii ah, ah jaarmujuru kale maahanay fii isagaa ah, noo keeni doono waxaa la yidhaahdaa nadartu fiihi a la yidhaahda ah, fi a ka daba marta afcaasha ficil walbaaba xuruuf gaaro ah, xarfujeerka kamid uu ku gudbaa ee xuruufta o kuma wada gudbo ficilku mid laba ku gudba mid saddex kugudba mid hal xaba ku gudba saas wey markaasu wuxuu ku yidhi ya yanduru laba mafcuul maya ma qaadatee hal mafcuula qaadate halka xabayba jaar majruur kula gudubtaa sug hal mafcuulay qaadataaho halka mafcuul ay waxay kula qaadataa waa qalad haddii la arko mafcuuley meel dhigaydeen haddii kale waa calaa madhab ibn cusfuure calaa madhab ibn cusfuur waay markaas madhabka ibn cusfuur annaga uma soconnay jumhuurta madhabkoodaan rabnaahe waa soo socdaa madhabkiisuna eh marka hal mafcuulan ka rabnaa meesha ukuri ynduruda almuqayadi lagu xidhay biljaari qaala almusanifu musanifka haddaad maqasho waa ibnu hishaam matniga shiika iska leh uu ka hadla waa ibnu hishaam qaala almusanifu musanifka wuxuu ku yidhi fi lmuqni muqnuladiibka wuxuu ku yidhi liannahu shaniya yuqaalu waxaa la yidhaah nadartu fiihi jaarmajuurka lagu xidhayu kutusaa nadartu fiihi carabiga saasaa la yidhahdaa nadartu fiihi walaakinahu ficilka هنا halkan culliqa waa la xidha bilistifhaam yaa lagu xidhay yaa laga xidhay can ilwusuuli inuu gaaro fi lafdi mafcuulka lafdigiis can ilwusuuli inuu gaaro fi lafdi lafdiga uu ku gaaro oo uu xagga lafdiga uga camal falo ila lmafcuuli mafcuulka ila lmafcuuliga wusuulka lagu tacalujina wa huwa ficilkuna min xayثu lmacnaa xagga macnaha daalibun waa mid dalba lahu mafcuulka calaa macnaa daalika alxarfi xarafkaas oo fiida macnaheediiuna ku dalba calىa ah. macnaa dalika axarfi xarafkaas oo asal ku tacdi jiray oo fiida macnaheediiuna ku dalba lafdi ahaan waa laga tacliiqiyey laakiin macnahaan waa u dalba falyandur ha fiiriyo ayuhaa ah. aزkaa طacaama marka falyandur waa laga xiray jumladan ka dambayda ayuhaada in lafdigeeda ku camal falo laakiin macnahaan waa ku wajahayo fiiradu waxa weeyaan magaalada dhexdeedaa la fiirina soo oo lagu fekera kan iga fiiri kan wuxuu gadaa kanuu sigaaru gada iga wad kanna lacagta galabtii qaad ku sariftaa iga wad kanuna waxa wey waan iska fiirinaya kan mid isbaare leeyaha abaleba kanna minashibiyaal ar iga wad ar bal kaas fiiri kaas mid yaroo iska xamaalataa iska nabad waa kaas iga gad marka waa la fiirinaya magaalada annadar fiih waa ku jirtaa ha waa ku jira fiirada waa ku jirtaa meesha macnahaan marka waa ugu wajahanya lakiin lafdiga ugama camal fali karo lafdiga waa laga xidhay walaakin hunaa halkan walaakinahu ficilkii hunaa halkan culliqa waa la xidhay bilistifhaamiya lagu xidhay waxaana laga xidhay can ilwusuuli inuu gaaro fi lafdi ila lmafcuuli mafcuulka uu ka gaaro wa huwa ficilku min xayu macnaa laakiin xagga macnaha daalibu waa mid dalba lahu mafcuulka calaa macnaa dalika alxarfi xarafka ufiida macneediiu ku dalbaa wazacama wuxuu ku andacooday ibnu cusfuur ibnu cusuura wuxuu ku andacooday hadalkaas wuxuu ka soo horjeedaa tacmiimkii oo uu soo yidhi khaalid sawaaءn kaana alcaamilu min baabi calima am min gayri tacmiimkii uu yidhi ma la kala qaadayo tiyuu ka soo horjeedaa ibnu cusuur warkiisu taasuu ka soo horjeedaa wazacama wuxuu ku amtaxooday ibnu cusuur annahu shaniye laa yucallaqu ficlu ficil lama xidho ficilkaasoo hayru calima wadanna calimo iyo danno aan ahayn xataa yatadamana ilaa uu marka hore koobsado ficilku macnaahumaa calima iyo danno macnahoodii wa calaa haadaa haddaan qabanno waxa uu ku andacooday ibnu cusfuur waalaa haadaa wa calaa haadaa haddaan qabanno waxa uu ku andacooday ibnu cusfuur fa takuunu haadihi اljumla jumladan oo ah ayuha askaa waxay noqonaysaa saadatan mid awday masada mafcuuleyni laba mafcuul makaan awdidood intaha waa dhammaaday fiiri meeshaas xaashiyada meesha uu ka qabtay wazacama ibnu cusfuur waxaad fiiridaan waclam ana aljumlata allatii yucallaqu canha alcaamilu calaa alaaثati aqsaami ah, sadarka ugu dambeeya e- waclan ogow ana aljumlata jumlada allatii jumlada yucallaqu canhaa laga xiraa alcaamilu calaa alaaati aqsaami jumlada laga xiraya caamilka saddex ay u qaybsantaa saddex alwal maa jumlo weeye waqaca dhacda fii mawdici mafcuuleyni laba mafcuul booskood ka mihaali musanifi اlawal mihaalka ugu horeeya linaclama ayulxisbayn axsaa mihaalkaas wey o aaniy aani kan labaad ma jumlo weeye waqacad dhacday fii mawdici mafcuulin muqayadin biljaari ka fii ka miaal haani waa misaalka labaad waa jumlo dhacday hal mafcuul bi oo weliba fii ficilku kula tacadi jiray booskiisa waa misaalka labaad falyandur ayuha aska acaama jumlada ayuha aska waxay dhacday mafcuul bihi weliba aan lafdiga laga nasbayna fiil lagu nasbina booskiisa fiil lagu jarana fiil lagu jarayo ay booskiisa dhacdo ahalif maa waqacat fii mawdici mafcuulin musaraxin ey gayra muqayadin biljaari iyo inay jumladu maa jumlo waqacad dhacda fii mawdici mafcuulin musaraxin mafcuul toos loo cadeeyey oo aan xaraf jaargelin booskiisa hal mafcuul oo sariix ah booskiisa inay dhacdo ah isagaa musarax uu kuusii fasira fii mawdici mafcuuli musaraxin ey gayri muqayadin biljaari naxw carabtu waa gartay man kumuu ahaaday abuuhu aabiis caraftu waxaan gartay man ismu istifhaam ka dhix ah, si aad u xirto ficilka uga xirto carabtu waxaan gartay man kuma ahaaday abuuhu ninkaas aabiis lanaka adiga taquul waxaa leeda carabtu zaydanaan gartay wuxuu kutusaa carabta hal mafcuulo toos inay qaadato oo aysan jaarmijuri ku qaadan taasuu kutusaa haakada fi lmuqni waxaa dhan muqniyay ku yaalin muqni muqni waxa wey labiib can kutub اcaariib juska labaad afar boqol toban iyo toddoba fakaana shanigu wuxuu ahaa yenbaqii inuu haboon yahay an yadkura inuu sheego hunaa halkan almithaal الثالث tatmiima lilfaa'ida muqnigaba waa ku sheegaye ibnu hishaam waxaa ficneed halkaana inu halka mihaalo naga maqan noogu daro oo ah caraftu man abuuh xaa muqnin loo doona hadduu halkan ku sheego waa in wax la kala reebtee ah, inuu halkan ku sheega ma fiicnayn waa fiicneed in waxa weye inta wax ka maqnaadaanoo kii weyn haddii wixii oran inta ku yaalin muqnin waa la iska dayna sooma <laughs> wax maqan waa in la helaa oo kaasu la gaariyo marka waxba in lagu tacqiibiyo maha weligeed dabeecadda kutubta kitaabka yar intii kan weynad ku yaalin yaa lagu qoraa maya ma laguma qoro ah, bal culummadu waxay yidhaahdeen waxyaalaha kitaabka mukhtasarka macno tiro waxaa ka mid a ah, kii weynaa wixii ku yilay inaad ku dul sharaxdo waa macno bela maxaa loo soo gaabiyey marka hore la qoraayo waxaa loogu talagalay qadar yaroo la fahmi karo in laga dhigo oo qadarkan markuu ardaygu qaato kabadaas uu kii weynaa isagoo qaado kala qaato ee haddiiba ka weyn ajruubiga lagu sharxayo alfyada naxwala-aan waxa soomaali dhiga intaas wax kale soomaalia naxwala-aan ma dhigin ajruubi alfyada ah, lagu dul sharxa arday halkaas soo fadhiistay maanta dhegol camala ajrubi raba in la fahamsiiye alkalaamu markuu mara uu leeya qaala bnu maalik ina maaliga wuxuu yii ka talima markuu saddex maalin fadhiyo faragajo leeyahay iga wat tan wax aniga la iigu talagalay maahan banu aadamba looguma talagela adeeg badana marka waxa weya kitaabka weyn in masaa'ilka qayb loo daayo kana qayb lagu sheego waa tashiilka tacliimta waa fududaynta tacliimta waana kutubtana sida saxdaa waxay tahay mukhtasarka in mukhtasar ahaan loo akriyo qaybta dhiman kan ku xiga lagu barto haye kitaabka wey nabad loogu tago waddo nabad qabta lagu tago haddii kale macnaha ma yeelateen kitaab yar in la alifa fanni walba hal kitaab waa ka alifi karen culamadu soo maha maxay mid yar mid dhexe mid weyn uga dhigeen jarjar lagu socdo wa marka weliga markaad akraydo fanniga kitaabka asaga in la fahmaa laga fakera lagama fkro wax inaad soo dul saarto lagama fkro ee kan ardagu ha kuu fahmo kan kale isaga fahmayo raataaye haddii kale wixi dhan adaa seejiyey soo ma wuu yidhi wnadru nadarku alfikru waa in lagu fkro fii xaalilmanduuri fiihi ah, nadar xaal la yidhaah nadar xaal la yidhaah wanadaru nadarku alfikru waa in lagu fkro fii xaalilmanduuri fiihi shayga la fiirina xaaladiisa lagu fkro a la ihahda anadr nadr saasaa la yidhahda marka falyandur ha ku fekero wey maahan isha ku fiiriyo ilsha miya xalaal iyo xaraam kala sheege maya waa inaad ku fekerto kan muxuu ka san kan wuxuu ya kan wuxuu ya wixii inaad fekertuu rabaa marka waa noocaas jumladii saddexaada macalka icraab ku lehed halkaasay noogu dhammaatay matniga aan fiirinna marka hadde matniga aan u gudubno waraabicatu jumlada afrayd oo maxalka ciraab ku leh almudaafu waa jumladii loo idaafeeyo loo tiiriyey ilayha xaggeeda maahan jumladu inay noqoydo ayadu mudaaf huwaa mudaaf ilehi noqee ha jumla mudaaf ma noqoto ee jumladu mudaaf ilehiay noqee xaggeeda wax loo idaafayna ayadu mudaaf ilehi noqee waraabicatu jumlada afrayda almudaafu waa midii loo idaafeeyo ilayha xaggeeda wa maxaluhaa maxalkeeduna aljaru jarwey ilaa mudaaf ilahi ah, maxalkeedu waa jarwey naxw haadaa kanu yowmu maalin weeye haadaa kanu yowmu yanfacu saabiqiina dheh haadaa kanu yowmu yanfacu saabiqiina waa saabiqiinta maalinku anfacayo sidquhum runtoodii ah, waa maalinka saabiqiinta dadkii runta sheegaya runtoodu anface yowma maalin hum addoommadii barisuna kuwa soo muuqanaya ay yihiin hadda fiiri haadaa waa mubtada yowmu waa khabar yowmu waa mudaaf yanfacu saadiqiina oo ficil mudaaric iyo mafcuulu bihi muqadama iyo faacilkii oo sidqu ah jumladaasuna waa mudaafu ilayh waljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuul bihi fi maxali jarin biidaafati biidaafati yowmi ilayha alaleeyahy yawmudan inay mudaaf tahay waxaa kutusaa tanwiin la'aanta ah, yawmun ala dhil haddaysan tanwiinsanayn ee tanwiintii waxaa looga xadfay lannaha mudaaf ah, kaanii tanwiinu wa anti idaafatun faxayثu taraanii laa taxilu makaani marka haddee laysma tuso idaafo iyo tanwiin ah, xaashiyada wuxuu yidhi qara'a naafic bilfatxi naafic asagoo wuxuuba akriyeyba haadaa yawma hadda yawmun waa qabar ogow ah, xuu fadxina waa mabni markaas sabaas maxaa loo binaynaa mudaafulaygiyaa jumlo noqday markii mudaafulaygu jumlo noqdo yajuusu icraabuhu wa binaauhu yawmuda marka mudaafulaygiisu jumlo noqdo yajuusu binaauhu wa icraabuhu labaduba ku banaan labaduba ku banaan yma hum baarisuna ymada kalena inay mabni eh, waxaan rabaa inay tahay mudaaf maxaa kutusaa cadam idaaf waxaan rabaa cadam tanwiin ah, ymada kalena inay mudaaf tahay maxaa kutusaa cadam tanwiin wa kulu jumlatin uu ku yidhi fiiri hadde matnigan wadnaa wa kulu jumlatin jumla dhammaanteed jumladaasoo waqacad dhacday bacda id ko aw idaa labo aw xayثu bacda xayثu saddex aw lamaa bacda lamaa afar lamaa waa badantee lamaadii alwujuudiyatu ee jiritaanka loo nisbeeyey lamaa waa saddexe ah, waa saddex waana soo socotaa saddexduba ah baabka faa'iido badan ku keeni doonaa kelimad laba macno le kelimad saddex macno le kelimad afar leh kelimad shan leh kelimad lix leh kelimad toddoba leh markuu yidhaha kelimad labiyo toban leh oo mid walbana faraha kaa saara maahan inta war laguu sheegay lagaa tega ah, macnaha kooba macnaha labaa saasuu ku wada ah, aada u faa'iido badan yahi waayo cinda man qof agtiisa qaala yidhi bismiyatiha lamadaas isimnimadeed ha annaga waxaan ku soconaa markaan leenahay lama lama aa jumlada ka dambayda mudaaf ilayhi tahay haddee mudaaf waa isma mogta waxaan ismayn lama idaafeeyo waxaan ku soconaa cinda man qof agtiisa qaala yidhi bismiyatihaa lamaada isimnimadeeda lama isma ow amase bayn baynamaa baynamaa gadaalkeeda jumlada dhacda shan lamaada alwujuudiyati jiritaanka loo nisbeeyey waayo cinda man qof agtiisa qaala yidhi bismiyata o baynama baynamaa gadaalkeeda jumlada dhacda shan o baynaa baynaa gadaalkeeda jumlada dhacda lix fahiya jumlada lixdaas gadaalkooda dhacdaa fii mawdici khafdin hoos dhig makaankiisay ku sugan tahay biidaafatihina madkuuraadaas la idaafayntooda sababteeda lagu qafdiyey ilayhaa jumlada loo idaafeeyey jumlada afraad waa jumlada mudaafu ilayhiga noqota jumlada afraad maxalkeedana waa la jaraa markaasuu toddoba shay oo jumladu mudaafu ilayhi u noqoto sida badan ayuu ku sheegay oo ah id idaa xayثu lamaa bayna maa baynaa lix shay wey lix lix lixdaasuu sheegay waayo wuxuu ku yidhi waraabicatu jumlada afrayda raabicadaasoo minaljumeli jumlooyinkii ka mid ah allatii jumlooyinkii lahaa jumlooyinka maxalu maxal uga sugnaaday min alicraabi xagga icraabka aljumlatu waa jumlada jumlada almudaafu wax loo tiiriyey ilayha iyada xaggeeda wa maxaluhaa jumladaas maxalkeeduna aljaru waa hoos dhig ficliyatan mid ficliyaa kaanad ha ahaato aw ismiyatan ama ismiyo ha ahaato jumladaas mudaafulayga noqonaysaa waa isku mid inay ficliya tahay iyo inay ismiyo tahay falulaa midda ugu horayda midda ugu horayda ee mudaafulayhi jumlo noqotay jumle mudaafulayhi noqotay jumle mudaafulayhi noqotay yaa horeeyey ficliye iyo ismiye ficliyada horeyday soo maahan jumle ficliyaha mudaafulayhi noqotay dhe marka alula midda horayda oo ah jumlo ficliyahu mudaafulehi noqotay naxwu qowli waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa wuu sareeyaa ilaa uu ku qowlay haadaa kanu yowmu yanfacu saadiqiina sidquhum waa maalinka dadkii runta sheegi jiray runtoodu anfacayso fajumlatu yanfacu saadiqiina sidquhum fii maxali jarin hoos dhig makaankiisay ku sugnaatay biidaafati yowmu iiriya hadda halkaan bidaafati ywm aan leenahay idaafati mudaaf yowmna mudaaf ilayh wey maxaa damada loo saara xikaayatulxaal ahaa biidaafati yowmina waa dhihi karnaa labadaba kuu banaan markaas oo kale fajumlatu yanfacu saadiqiina sidquhum fii maxali jarin hoos dhig maxalkiisay ahaatay biidaafati ywm yowmu la idaafaynteedaa lagu jaraa ilayhaa jumlada loo idaafeeyey yowmudaa la idaafeeyo mudaaf ah jumladaa mudaaf ilayhi ah saasaa lagu jaraa waaniyatu midda labayda midda labaad ayta waa ismiyadii jumlo ismiyahu mudaaf ilayhi noqotay wey ila waxa ficliyana waa noqon kartaa mudaaf ilayhi ismiyana waa noqon kartaa ficliyadaa horeyday aaniyadu waa ismiyadii wa aniyatu midda labayda naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa wuu sarey ilaah uu ku qowlay yowma maalin hum dadkii badisuuna kuwa soo muuqanaya ay yihiin oo banaanka iskugu imaanaya iyo goobta xisaabta fajumlatu yma fajumlatu hum baarizuuna hum waa mubtada baarisunana waa abarka ah, waa mubtada iyo khabar waa jumla ismiya fajumlatu hum baarizuuna min almubtada'i wاlkhabari xaal ay ahaatay fii maxali jarin jar booskiisay ku sugan tahay fajumlatu hum baarizuuna jumladaas min almubtadai wاlkhabari xaal ay ahaatay fii maxali jarin hoos dhig maxalkiisay ku suganaatay biidaafati yowma yowma la idaafaynteeda sababteeda lagu jara jarka ku tacaluji ilayhaa jumlada xaggeeda loo idaafeeyey jumlada xaggeeda loo idaafeeyey wdaliilu maxaa daliilu yowmadu inay mudaaf tahay labada goorba wdaliilu kan ku tusaa calىa ana yma yma fiihimaa labada misaal dhexdooda xaalu ku sugan yahay mudaafun mudaaf inuu yahay cadamu tanwiinihi tanwiin la-aantiisa wey wdaliilu kan kutusaa calىa ana yma yma fiihimaa fi lmisaalayni xaalu ku sugan yahay labada misaal mudaafun inuu yahay daliilka kutusaa waa maxay cadamu tanwiinihi tanwiin la-aantiisa wey taasaa kutusaa markaasuu yihi wakadaa sidoo kale waxaa ah kullu jumlatin jumla dhammaanteed jumladaasoo waqacad dhacday bacda id id ka idda adaalati oo tuse cala almaadi maadiga id maxaan ku soo exraabi jirnay darfun limaa madaa min azamaani wakti tegey ay tuse ah, jumlo kastoo marka id gadaalkeeda dhacdaa waa jaran tahay macalka waa mudaafu ilayh aw amase idaa idaa gadaalkeeda jumladii dhacda idaada addaalati tusayda cala almustaqbali wax soo socda idaana maxaan idhahnaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani waaya ow amase xayu bacda xayu xayu ka gadaal jumlada dhacda xayuda addaalati fiiriy hadde oo waqacad bacda xayu xayudu lafdiga damadu ka saarantay maxalkay ka jaran tahay lafdigaa loo qasday fiiri aw amase xayu bacda xayu xayu ka gadaal jumlada dhacda xayuda addaalati tusayda cala almakaani halkaas xaashiyada fiiri raqam ko walaa yudaafu lama idaafeeyo min asmaa'i lmakaani xaal uu ka mid yahay ila ljumali looma idaafeeyo hayruhaa xayu wax ka soo haray waa qaacida ismu makaan oo jumlo loo idaafeey xayu a ka jir xayu a ka jir xayu a ka jiro waxaa la iyadoo mufrad loo idaafeeyey waa dhacday waa dhacday ama taraa xayu suhaylin laakiin waxaas iska shaad shaadu xayu suhaylin miyadan arag xidigii suhayl ahaa daalican mid soo dhalana inuu yahay najman yudiu xidig iftiimaya ka shihaabi laamican dambaabur aad mooda marka xayu suhaylin mfrada loo idaafeey waa iska shaab waxaas waa la arkay ma ahan wax mudarib ah waay o amase lamaa bacda lamaa ka gadaal jumlada dhacda lamaada alwujudiyati ee jiritaanka loo nisbeeyey lamaada isagaa macnaheeda keenaayo haddii alla idmo isagaa noo keenayo lamaadu saddex wey mid waa middaana waa ism waa ism middaanu waa arki doonaa macnaheedu m waa maxay culummada gobol waxay leeyihin xiina wey gobolna waxay leeyihin id wey id inay tahana sawaab ah waa arki doonaa casharkaana insha allah noogu jirtaa ee lamadaas waa ism horta lamaada kalena waa lamadii ficilka mudaaric jasmi jirtay lamaa yaduuqu cadaabi oo lam la mid lamaada kalena waa lamaada istinaaiyada lama alayha ilaa alayha waa midda istinaaiyada oo bimacnaa ilaada ah ma jirto lama kale lama waa saddexda ah, isagaa noo soo wadana lama waa imisa waa saddex ah, lama xiiniya lama jaazima iyo lama istinaa'iya ah wuxuu ku yidhi lamaada adaalati tusayda wujuudiyadu ku fasira wujuudiyadaas inaad fahamtaana waa muhiim waaba macnaheedii dhammaaba lamaada alwujuudiyati jiritaanka loo nisbeeye lamaada adaalati tusayda calaa wujuudi shayin shay la helidiis maxaa loo helay liwujuudi hayrihi kayrkiis helid la helay waxay kutusee shay aa la helay sababta loo helayna kayrkiisa la helay oo uu ku xirnaa saasayba ku kutusaa iyada dhamuba wujuudiya waa saas cinda man qof agtiisa ayay jumladaasu ku jaran tahay qaala yidhi bismiyatihaa lamaada ismnimadeeda qofka yidhi wey wa huwa qofka yidhi waa ism abubakr ibnu saraaj wey o wa tabica waxaa kaloo ku raacay abu cali alfarisiyu wa tabicahumaa labadooda waxaa ku raacay abulfatxi ibnu jiniy ah. wa tabican waxaa ku raaceen jamaacatun koox ku raaceen koox ku raaceen kooxdaasoo zacamuu ku amdaxoodeen annahaa lamaadu darfun inay daraf tahay waa darfu zamaan darafkoo bimacnaa xiinin xiinin la macna waa darfu zamaan oo bimacnaa xiinin ah wa qaala bnu maalikin ina maalik wuxuu yidhi darfun hiya lamaadu darfun waa daraf darafkoo bimacnaa id id la macna warxiina la macno maahane waa la isku waafaqsany labadooda labadan kooxood waa isku waafaqsan yihiin inay isimta inay weliba ismu zamaan tahayna waa isku waafaqsan oy daraf tahay laakiin yay la macnata ayagu waxay yidhahdaan waa bimacnaa xiini ina maaligna wuxuu yidhi maya maahan waa bimacnaa id id wastaxsanahu qowlka ina maalig waxaa wanaagsado wanaag u arkay ey caddahu xasana shay wanaagsan waxaa ku tiriyey almusanif ibnu hihaam ibnu hishaam ibnu hishaam aa ku tiriyey oo yidhi alla waa wanaagsan yahy qowlkayna maali ah, qowlkaasuu wanaagsaday fi lmuqni muqniga ayuu ku wanaagsaday sababta ugu wanaagsaday fiiriya xaashiyada xaashiyada fiiriya wa wejhu istixsaani daalika arrinkaas wanaagsigiisa wejkeeda liannahaa lamaadu tushaariku waxay la wadaagtaa id fii amrayni laba arrin laba arrinay la wadaagtaa id laakiin xiina lama wadaagto alأwl mulaaزamatuha waa inay laasimto lilidaafati in loo idaafeeyo ilى اljumali almaadawiya mudaafu ilayhigeedu wuxuu noqdaa jumlo maadi ah idna saasaa lagu yaqaan jumlo maadiyuu noqdaa mudaafu ilayhigeedu taas way la wadaagtaa athani kownuha bimacna maadi lamaadu macnaheedu waa maadi waa zaman tegey idna macnaheedu waa maadi waa zaman tegey bikhilaafi xiin xiin ayaa saas khilaafsan fiihima labada macnaba xiina ma ahan fa inahaa xiinada tudaafu waa loo idaafeeye liljumlati welilmufradi ayda jumlana waa loo idaafeeye iska daa maadi kaliyahe xataa mufradaba loo idaafeeyo waa macnaahaa muطlaqu zamaan xiinana macnaheedu zaman u wey mid tegey maahan mid soo socdo gaara maahan mid hadda joogo gaara maahan waa un qidcatu min azamaan marka labadoodaas isku mid lagama dhigi karo ah. ila macnihii ku kala duwan yihiin marka qowlka in ina maalig sida uu u arkay ibnu hishaam waa sidaas arinta waa sidaas mhm. sida u arkay waay waay ka soco o baynamaa jumlo kastoo dhacda bacda baynamaa baynamaa gadaalkeeda o baynaha ama baynaa kadaalkeeda bisiyaadati miim miimka siyaadadiisaa la akriyay fi lulaa kelimada horayda lagu siyaadiyo iyo waxadfiha in laga xadfo miimta fi haaniyati kelimada labaad fahiya fahiya halkee u laaban kulu jumlati waqacat bacda almadkuuraati ayuu u laabanay kulu jumlati waqacat bacda almadkuuraati u laabanay fahiya isagaaba kuu fasira meesha u laabayday oo is yidhi waa soo fogaateen oomay arki waayeen ardadu fa hiya ayiljumlatu jumlada jumlada alwaaqicatu dhacda bacda haadihi اmadkuuraat madkuuraadaas lixdaa lasoo sheegay gadaalkood fii mawdici qabdin hoos dhig makaankiisay ahaatay biidaafatihina madkuuraadda la idaafaintooda sababteeda lagu jaraa ey idaafati haadihi اmadkuuraat madkuuraaddaas la idaafaintooda ilayhaa jumlada loo idaafeeyey hadduu mid mid kuugu keena mid miduu kugu keena miaalu id id misaalkeedii qowlhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah wuu sareeyaahe ilaah sareeyaha isku dhihnad tacaala ilaah waa ilaah sareeyaha dhih ee waxaa tira ilah waa sareeya oo talo muxuu yahay farqiga udhaxeeya ducay noqayda ilaah sareeye raximahu llahu kalcamr ilaahayna looma duceey ilaah ha saro male haynoqoyda war ilaah looma duceeyo axad wax ka dhiman yihiinoo wixii loo rabaa loo duceeyo ee ilaah waa kaamil marka weliga alfaada ilaahay markaas ka ducada waa la iska ilaaliyo looma duceeyo waa kaamil isagu waa la tuugaayo looma duceeyo soo ma jeedid addoommadana waa loo duceeyahay lama tuugo soo ma jeedid marka waxaa tira ilaah waa sareeya war sug waa khabar ee maahan insha iyo duco waa khabar ilaah waa sareeyaa ad saxaabi maxaa leedahay radia allahu canhu allah raalli ka noqday miya radiya soo ficil maadi maaha allahuna soo ma la dhihi karaa radia allahu ilaahay baa raalli ka noqday mayo waa qalad ha waa maxaa la yidhaha jumladaasoo kale maxaa la yidhaha khabariyatun lafdan ducaa'iyatun aw dalabiyatun macna raximahu llahu markaad tidhaah maxay tahay lafdiga raximaha ficil maadi haadu waa mafcuul bih allah waa faacil jumladu waa lafdiga waa maxay waa khabar laakiin macnaheedu waa maxe waa duco waa khabariyat lafdan ducaayatu ma salى اllahu alayh wasalam waa maxay salى اllahu allaha u naxariisto ama allaha amaano sal lah salla soo ficil maadi ma allahu soo faacil ma ma waxay tahay allah u naxariistay ma sheekaan hayna mise waa ku salinaynaa haddaan u dalbayna mid kale haddaan u dalbayna waxaa la khabariyatu lafdan ducayatu wadadaasa isku marsiin tacaalaha marka iyo jala jalaaluhu iyo waa la iska ilaaliya caza wajal caza weynaaye ay leeyihin duadii waddadii ducaday ku wada caza weynaaye ama caza khaalib hayadhe wajala weynaaye qolooyinka ashaacirana waxay idhahdaan caza khaalib ahaa bilaa jurmin may maya bilaa jeyshi wajala weynaa bilaa jurmin intaasay ah, daba dhigi jireen caza ah, haaliba haaye bilaa jeishi ha ciidan ma leh ku leeyi ilahay ciidan male miya aayad yaa keenaya ina ilahay ciidan leey wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu hadda ka war kaasuu le bilaa jeishi xaa ugu jira se jurmi iyo baabkaas ah. xaa gelshay baddaas ilahay marka laga hadlaayo miya waa la iska gaabsadaa intuu isku sheegaa la iskaga gaabsadaa addoonaa tahay xaa baddaas ku gelshay adiga saa la isilalaal marka jumlooyinku meelay ku kala socdaan kala garo caza wajalla iyo subxaanahu wa tacaala iyo jumlooyinkaas ka ilaali ducada kuwaana ducada ka dhig qabarkaa ka dhigin midba meelay ku socotahay fahan miaal id id misaalkeeda qowli waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah wuu sarreey ilaah uu ku qowlay wadkuruu xasuusta id waqti xasuusta antum idinku aad ahaateen qaliino kuga antum idinka qaliilun kuwa yar ad ahaateen id waqti xasuusta antum idinka qaliilun kuwa yar ad ahaateen fiiriya marka id maxaa ka dambeeya jumla ismiye antum qaliilun fii maxali jari weeye wuxuu ku tusaa ismiye iyo ficliye labadaba in loo idaafeeyo markaasuu wuxuu ku yidhi waid kuntum wadkur intii oo kale soo qadaro tan horaa kutusayde wadkuruu xasuusta id waqti kuntum aad ahaateen qaliilan kuwa yar haddana id maxaa ka daba maray jumla ficliya ah, jumla ficliya marka labadaba loo idaafeeya fatudaafu id waa la idaafeeyaa liljumlatayni labada jumlaba waa loo idaafeeyaa ah, labada jumlaba waa loo idaafeeyaa kamaa maalnaa sidaan soo miaalinay ah, sidaan soo mial labadii waa miaalinay soo maa waayahay wa miaalu idaa idaa misaalkeeda wtaktasu waxayna gaar ku tahay jumla muctarida la calaamada fiiri wtaktasu waxayna kaas ku tahay hadda fiiri wa miaalu idaa idaa misaalkeeda wataktasu waxayna khaas ku tahay biljumlati ficliya jumlo ficliyahe calal saxi qowlka saxiixnimada badan qowluhu ilaahay qowlkiisa wey intaana waa jumla muctarida mubtadihii khabarkii naga kala dhex gale waa in lagu fahmaa in khabarkii soo socdo waa in lagaa fahmaa wmihaalu idaa idaa mihaalkeeda wa takhtasu waxayna kaas ku tahay biljumlati jumlada jumlada alficliyati ficilka loo nisbeeyey cala alasxi qowlka saxnimada badan qowluhu ilaahay qowlkiisa weeye mihaalka idaa tacaala ilaa wuu sareey ilaah ku qowlay idaa jaaa markuu yimaado nasrullah ilaahay gargaaridiisa iyo walfatxu furashada maka miثaaل إdا و تktaص بالجuملaة الفiعlية saddex lmbar saddex فiiri meeshuu ka qabtay alatii ficluhaa maadin kaiira weliba wuxuu ku yidhi waxay khaas ku tahay jumla ficliya inta badan waa maadi aw mudaaricun qaliila ama mudaaric waa noqdaa qaliilan labadiiba waxay ku kulmeen beytkan wanafsu raaqibaة idaa raqabtahaa waidaa turaddu ilaa qaliilin taqnacu wuxuu ku yidhi waa nafsu nafsadu raaqibatun waa mid wax doonayda idaa raqabta haddaad jeclaysido adugu haddaad xoolaha ka daba riddo waxa weya dalab waa mamanaane afkaa u kala taagan nafta waidaa turaddu marka la celiyo ilaa qaliilin in yar marka lagu celiyo nafta taqnacu waa ku qanci inta yar waana ogolaane marka fiiri idaa raqabtahaa haddaad jeclaysido idaa raqabtahaa haddaad facala aan ka dhigay raqiba wey asalku waa facila marka fiiri midda hore idaada hore waxaa ka daba maray jumla ficliya maadawiya tan dambena waxaa ka daba maray jumla ficliya mudaarica waay wamiaalu wa mihaalu xayu xayu misaalkeeda xayu misaalkeeda jalastu waa fariistay xayu meeshii jalasa uu fariistay zaydu hadda jumlada jalasa zaydu jumladaasi fii maxali jarin biidaafati xayu ilayha aw amase jalastu waa fariistay xayu meel zaydu zayd jaalisu mid fadhiya u yahay wuxuu kutusaa labada jumlaba in loo idaafeeyo ismiya iyo ficliya wuxuu ku yidhi fatudaaf eh? eh? idaa jaaa nasrullaahi waa akrina Ah, gargaarka alle markuu yimaado maka la furta aanid hmm. waaya marka xayثu labada jumlaba waa loo idaafay karaa oo jumlada ficliyadana mudaafilayhi waa u noqon kartaa ismiyaduna waa u noqon kartaa ficliyadii muxuu ku misaaliyey jalastu xayثu jalasa zaydu ismiyadiina ow xayثu zaydu jaalisun فتضاaف waa la iضاaفeeya xayثu liljumلatayni labada jumlaba waa loo iضاafeeya كamaa maslna sidaan miثaalinay وiضاaفatuhaa xayثu loo iضaafaynteeda ilى اjumlaةi alفicliyaةi jumlo فicliya loo iضaafeeya akaru waa midka فaraha badan aad u badan mfrad in loo iضaafeeyana waa soo sheegna waa yari ومiثaalu lma lmaa miثaalkeeda qowlka waa hadalkaad ku qowsho lamaa jaaءa زaydu زayd markuu yimid hadda adigii soo ogaada lamaada macnaheed inay tahay dharaf oo maadi ah waa soo ogaaday dharaf maadia ah ka macnee wixii aad ogaato waa la tadbiiqiyaa carabkaagu si ula qabsado marka dambe saliiqi iska noqoto wa lamaa lamaa mihaalkeeda qowluka waa hadalkaa tidhaahdo lamaa jaaa zaydun zayd markuu yimid jaaa camrun camraa yimid maxay tusay lamaadu wujuudu majii'i camrin amar imaatinkiisa waa la helay maxaa loo helay liwujuudi maji zayd imaatinkiisaa la helay ah. xarfu wujuud liwujuudaa la yidhaha waay waay waa ta taasu waxay gaar ku tahay lamaadu bilficli maadi ficil maadi ah ficil maadiahay khaas ku tahay ficil maadiya ay khaas ku tahay bal meeshaas xaashiyada lambar labada fiiri wuxuu ku yidhi ey shardan waa jawaaban lamaada shardigeeda iyo jawaabka labaduba maadiyu noqda kan hore waa mutafaq kan kalena waa mukhtalaf ah. fiiri shardan waa jawaaban alawalu kan horeeya bitifaaqin wey shardigeedu inuu maadi kaliya noqdo lamaada waaba mutafaq o wa taani cala raajix wey cinda akar nuxaat nuxaada badankood agtooda haddaadan adiga ahayn maogtahay mujtahid badankaa la iska ag socdaa meeshana meeshuna waa luqo hadda daliil laguma socdo laakiin ina maalig asaga waxaas ma yaqaan waa mujtahid mulaqa hadday boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dhinac maraan asuu u arko sawaabkii dhinanka kale dhanka kalu mara ilaa indhuu leeya isaga ma indhalee indhaha u fiiqan asaga fiiri wuxuu yidhi cinda waxa weyaan wuxuu ku yidhi cinda aar nuxaat qulnaa saasaan leenahay yuu yidhi khilaafan mukhaalifiina xaalan khilaafayno libni maalikin ina maalik waxaan ku khilaafaynaa fii ijaazati ityaanihi jawaabka imaatinkiisa banaynta uu baneeyey jumlatan ismiyatan xaal yahay uu yimaado jumladoo maqruunatan bilfaai lala xidhiiriyey oo wuxuu u deliishaday in maalik iskama hadle ka qowlihi tacaalaa ilahay qowlkiisaanoo kale iska qabsaday yii ilaah uu ku qowlay falamaa najaahum markii aanba falamaa najaahum markii alle badbaadiyey ilalbari dhulka uu u badbaadiyey fa minhum gaaladii waxaa ka mida ah muqtasidun mid dhexdhexaysana i fa minhum jumladiisoo jumla ismiya maanfa lala xidhiidhiyey waa tanuu leeyay qur-aanka ayaa ka fasaaxo badan ina maalisaasu ku leeyahy wadaadkaanun wuxuu ku leeyay waa la awida iyo walibni cusuura asna khilaafaynaa fii ijaasati ityaanihi jawaabka imaatinkiisuu baneeyey ficlan mudaarican xaalu yahay uu yimaado istidlaalan deliishii uu deliishanaa istidlaalan biqowlihi tacaala falamaa dahaba markuu ka tegey can ibraahiima nebi ibraahim xaggiisa alrawcu argagixi oo wajaatu ay u timid albushra bishaaradii yujaadiluuna waaba nala doodaaba waa kan doodba bilaabay ilaahayow ayagana maa badbaadiduu leeyay allu iska barya wuxuu yidhi maxaa looga jawaab de laba aayadood keeneen wuxuu yidhi wama xtajaa bihi waxa ay xujaysteen mu'awalu waa la leexinah waa la ta'wiilina aa loo tawiilina iyagaa daahirkooda iska raacay ma daahirka la raaco mhm. war inay maali sheege hadda aragto war lahubo wey aarna asagu ma yaqaano wuxuu yaqaanaa waxaanu ma sugan ma indhalaa ah isagu dii aada indhalaadahay dhanka loo badan yahay meeshaasa shanqartaa la raaca waayah wuxuu yidhi waa mihaalu baynamaa baynamaa mihaalkeeda o baynaa baynaa misaalkeeda qawluka waa qowlkaaga ad ku qawsho baynamaa ow baynaa zaydun qaa'imun ow yaquumu zaydun muxuu isku daba dhigay zaydun qaa'imun ow yaquumu zaydun wuxuu ku tusaa bayna baynaa iyo bayna maa labadooda jumlo ficliyaahana waa u noqon kartaa mudaaf ilayhi jumlo ismiyahuna waa u noqon kartaa labadu waa isku midu kutusaa markaasu ismiyadii ku misaali zaydun qaa'imun haddana ficliyadii ow yaquumu zaydun waa صaxiixu kuye qowlka صaxiixa ana ma maada kaafatun waa mid ka reebayda libayna can اidaafati falaa maxala wax maxala liljumlati jumlada uma sugnaan bacdahaa bayna gadaalkeeda min alixraab ixraabka xaggeeda maxal kuma leh jumlada bayna maa ka dambayda jumladaasu maxalka ixraab kuma leh sababtuna waxay tahay bayna lama idaafay karo xaa u dida idaafada maada maada kaafa wa lu bayn bayna asalkeeduna bayna ma uu ahaa faxudifat miimu miimti laga xaja waa masle iska khilaafiya xaashiyada ka soo akriya laakiin faa'iide aan laga tegi karin uu xaashiyada ku dhigay sadarka afraad afar sadaro ugu dambayda midka koobaad faa'idatun uu yidhi wax laga tagana maaha faa'idatun ku yidhi wuxuu ku yidhi bayna wa bayna ma taxtaajaani waxay u baahan ilaa jawaabin weliga ogow bayna iyo bayna ma jawaabay kaaga rabaan jawaabay u baahan yihiin waaye limaa shay dartiisaay jawaab ugu baadeen fiimaa dhexdooda ku suganoo min macna shardi ah wal absaxu sida fasaaxada badan iktiraanuhu bayna iyo bayna maa jawaabkoodu waa inuu la xidhiidsadaa biid ow idaa alfujaa'iyatayn oo labadaba fujaa'iya id fujaa'iya ama idaa fujaa'iya naxwu qowli cumar cumar ibnu khadaab hadalkiisiiyaba misaalkiisu yahay cumara wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu anagu juluusun kuwa fadhiyo aan nahay cinda rasuuli lahi salى اlahu alيه wasalam id waktigaas dalaca calaynaa korkeenna waxaa ka dhashay alxadiisa xadiiska dhamaystiro maxalushaadki waa la dhameeyey id dalaca calayna jawaabka waa kaasa baynamaa jawaabkeedii wey iyo wuxuu ku yidhi shaacirka qowlkiisii oo yidhi istaqdir illaah khayra ilaahay ka dalbo inuu khayr kuu qadaro wardayanna bihi khayrkana raalli ku noqo fa baynamaa waqti alcusru culayskii xaasilun uu yahay id isla markiiba daarad mayaasiru fudaydyaala wareege ah, fudaydyaal a wareega marka jawaabkii waa kaasaa baynamaa alcusru id isla markiiba daarat mayaasiru mayaasiru fudadyaalde iyo wa qowl اxaraqa bintu nucmaan waxay tidhi gabadhaasuna baynaa nasuusu الnaasa wاlamru amrunaa idaa naxnu fiihim suuqaة natanasafu waxay tidhi baynamaa waqti baynaa dheh baynaa waqti nasuusu aan maamuna fabayna faha fabayna wakti nasuusu aan maamulayno annaasa dadka wakti dadka aan u taray jirna ay jirtay oon annagu dadka maamulaynay saasa waa maamulay yasuusu waa maamulaa siyaasatan kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alambiyaau reer banuu israiil nabiyadaa maamuli jiray siyaasadda u hayay nabi maxamed aa yidhi bay maqlaan waxay meesha siyaasadda ku hayaan <laughs> siyaasadda ambiyadaaba hay jire muxuu haleeyey qofkii haya ya kaanat banu israa'iila tasuusuhum اlambiyaau uu yihi nabigu salى الlahu alay wasalam siyaasadda qofka in loo dhiibo ugu xaqle waa qofkee dadka jooga qofka ugu kayrka badan wey nabiga marka ilaahay oobsaday yaa loo dhiibay siyaasaddii abubakr waa kii ugu cilmi badnaa ahlu sunna waxay ku ijmaaceen abubakra saxaabada ugu cilmi badnaa isaga abu hurayra ka cilmi badnaa isaga cali ibn abi aalib ka cilmi badnaa cabdullahi ibn cabaas isaga ka cilmi badnaa hal qof oo la cilmi oguma jirin abubakr ah, abu hurayra afar sanuuba nabiga la jooge isaguna waxa weya ah, nabiga risaalada maalinka lagu bilaabuu la soo fariistay maalinba ma seeginba hal xadiis ma seeginba sida badan hmm, so ma jeedo isagaana ugu fadli badnaa markii abubakr ilaa oobsadana yaa ugu fadli badnaa ummadda cumar ibn khadaab yaana ugu cilmi badnaa cumara ugu cilmi badnaa asagiyaa ku wareegay diin saasuu ahaa nabigu markuu joogana nabigaa ummadda hogaamaayo soo ma marka siyaasadda shayaadiinu iskama laha talaxumay hayaan kaa soco annaga naxwan baraynay meeshaan fa bayna wakti ay tiri gabadhaas nasuusu naasa dadka aan maamulayno wakti aan dadka maamulaynay dhe walamru arinkuna amruna tanaga u yahay oon talo kaleba soconba amarkuna amarka yaga uu yahay waxaan nidhaahna keliyu ay socdaan idaa isla markiiba waa jawaabkii bayna fiiri idaa isla markiiba naxnu annagu fiihim dadkii dhexdooda suuqatun shacban asuuqa maxaa la idhaha asuuqatu man lam yakun melikan waa qofkaan talada wax ka hayn man lam yakun melikan waa raciyo ama shacb wey suuqadu maaha dad suuq wax ku gada maha dadka suuq wax ku gadaa u malayn waa racyada wasuuqatu ah, man lam yakun melikan qaara moodan suuqa kuwa dad wax ku gada oo yidhahdeen isla markiiba suuqan wax ku gadayn war ma aha idaa isla markiiba naxnu anagu fiihim dadkii dhexdooda suuqatun shacabaan nahay natanasafu xaal aan dalbayna cadaalad aan ha cadaalad samee aan sida ha naloo dhaamo cadaalad dalbayna shala tali jirna ah, natanasafu xaalaan cadaalad dalbanayno marka maxalushaahidku waxa weeyaan baynaa inay jawaab u baahan tahay jawaabkana ama waxaa lala xiriiriyaa id amase idaa wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلام وbaarك عalى نabiyina mحamed